dhulka wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan gudahidacada kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqla'ayo galab wanaagsanguda iyo dibadda gudahan dadkeenna gibdigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhegaysataan inana aan ku soo qaadanaa kalimaha sugaaneed kuwii hore kuwii dhexe kelikeliga lamaanaha kaaftankay sheekadu kama marnaa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 <laughs> <laughs> ma aqaan galabta dhalashadeeda miya galabta oo yani wax kale mmiyaa jiro dee waxbaa jiro diro aada umahadsan tahay marka aadi aad aa dhahday mhm. gooniya kuusoo fiirimuxuu soo <laughs> wadaha isdhahay marka aada umahadsan tahay Mm-hmm. waa ku mahadsan tahay eh, in ma arkin oo <laughs> waa nuureysi lidhaho <laughs> wixii jirana waa kuu sheegi doonaa <laughs> waayahay eh, kaftanka sheekadu way inoo dambay doonaane barnaamij gala wanaagsan alaaba waxaan ku daafuranaa mid ka mid ah kaalimaha suugaaneeda waxaana soo qabanayaa heesuu ku looqeeya nimcaan xasan xilaac aa soo wada dhegeysanasaaxiibayaal soo gaadha aanaana isku raacdiyo ka firo dabarku soo gaadha qolka iyo kafido dhabarku soo gaadha nacnaysku raacdiyo kafido dhabarku soo gaadha beerka gudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naafishkoogu diiran korsauna shuush oo dhexgalo naaqusku xusaare nabdigiyo dareemaha nalhaga gudaha beerkaaga nafsadana intuu ka dilo naaqishkugu diiran maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raaxsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada horda gurinagiyo taageen nasimana ma yeeshaba ishqaniyad samaan hayde naxlili ikutaayeda nooli kulate ku raacsha weysigaano nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taageen nasiimana ma yeeshaba ishqaniya samaan hayde naxlili ikudaaye itahita nool kuga siiye balse aadana shaakii jartee garan weyde kiyo neefsanayaad xobbiga naxashka sii saartay ugu nooc bartiyo akaas nuucsan kari waaye aad neefsanayaad xoobiga naxashka sii saartay nuuxsan kari waaye maantana nagidaa ku maantana jibsigaano nagida ku raacsha waxa nolosha loo wada horta gurinagiya taagee nasiimana mayashaba ishqaniya samaan hayde naxlilee ku taaye hitarita noole korate wakhtigaano nagidaa ku raaxsha way maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxaa nolosha loo wada orda gurinagiya taageen nasiimana mayashabaamoy cishqaniya samahan hayne naxlaleegutaayeitahita maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raaxsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raaxsha waxa nolosha loo wada orda gurinagiya taage nasiimana

allaylhnimcaanhilaa mhm. waxa nolosha loo wada ordaa nolol in la dhiso waay soo ah mhm. haddee waxaa beenta la isugu sheega marka qaar oo habeenada lala dhafro oo halahaaso maaragtay rafaad iyo juhdi loo bixiyo ah. waa in guri la dhiso ah, laakiin eh, istarey su-aalaan ku weydiinaya mhm. waxaa la dhahaa mugta xilliga hasaabaha marka la joogo inta badan gabdhuhu ma jecla in runta loo sheego oo hadduu wiilku duruufaha nololeed la wadaago waxaa laga yaabaa inay ka boodo tiraado walaal aaniyo ah aniga qof kalaa raadinaya laakiin xariif aan waxba heynin intuu dho <laughs> waa ka wataa inay sidaa eh, eh, eh, gabagabaysa botaano horta warkaas magaaladu noogu jira kowdhe <laughs> mahmaha waxaa jirta dheheyso gabar beena lagu soo xirgeliya runaa lagu dhaqaa horta magacaas waa noo baxa anaga managa haraayo <laughs> laakiin inta badan waxaa fiican qofka runta sheegaya inaad dooratid hmm. sababtoo ah qofkan runta waa ku raaci karta ama waa ku diidi karta laakiin haddii been lagugu soo xirogeliya guriga markii lagu geeya waxba laheen ka waran hee laakiin eh, tirada qaadata runta marka loo sheego aaday u yartaa hadda ma jirto gabar aad duruufaha nool inta la wadaago hore ka aqbalayso dhehayso way yartahay gabadhaas kuma jeclahe qofkii gabar qofkay jeceshaa wuxuu yahay way ku qaadataa laakiin uh, inta badan dumarka markay hadlaya waxay dhahaan jeceelka xataa ka muhiimsan may ani ma aaminsanajaceelka <laughs> aaminsana ah, lacag waxbama lacagta waa imaan kartaa laakiin jeceel ma imaan karo sida lagu helana way adagtaa alla ilaah waayahay dariir iyo ister maadaama galabta haddii ay tahay eh, galab barnaamijka ay qayb ka tahay xubintii noo sheekay mhm. sheekada ugu horeysa dariir aan u daynaynaa galabta noo soo qabanay maadaama martuu yahay barnaamijka martikaba alaagidir hore noolay <laughs> martina ahaa sheegaysaa martiqaadi marto maala martiqaada waayahay bootanow waxaa la yidhi sheekada aan soo qabta ee tuugaa wuxuu usoo dhacay guri uu degan yahay nin iskaabul ah markii tuugii uu guriga usoo dhacay uu sii baxayay mhm. ayaa warqad wuxuu ku dhejiyey albaabka laga soo galo guriga ninkii guriga lahaayo xilli maqhribadii ah kasoo rawaaxay magaaladii ayaa gurigiisa imaaday markuu imaada waxuu arkay gurigii oo yacni albaabadii wada balaqan yihiin uu daraham inuu tuug soo gala mhm. warqad yar oo derbiga ku dhegan oo arkay oo tuugii intuu qoraal ku qoray ku dhejiyey warqadii oo soo qaaday maxaasada warqaddaasi ku qoran sir <laughs> guriga marka ninka tuuga ah wax uxaduu ka la guriga nin iskaabulamaxaayeelwax laga xado ah. malaha warqadii wuxuu ku qoray wax dhintaa tahay shaqeyso oo <laughs> <laughs> wax laga xado meelaha laimaado wax dhintaa tahay <laughs> Ah. Ah. <laughs> tuugi ciil u dhintay warqadii ka ciil baxa meeshu wuxuu yirni wax dhintaa tahay wax laga xado meesha oo shaqeyso ma shaqaystay oo <laughs> tuugi asaga abayaabo wax dhintaa tahay tuugi xitaa ka yaabsaday waa ah, wax la dhaha ee eh, wax dhintaa tahay guri hal sariir leeyahay <laughs> de waqtiga lagu lumiye mogta mhm. qorshaa loo soo bixiyey waqtiyaa la geliyey si gurigaas loo galo haa markii la galayna waxaa loogu tegi waaya ebarkiis guri oo arke marka waxay dhaha ninka ahna fariino <laughs> waxaa u malaynaa tuugaas nin reer muduga waha malaha <laughs> reer muduga aad u qosol badan oo aad u sheeko badan ayaga si wanaagsan bootano markaana waxaan u noqonaynaa dhanka iyo kaalmaha suugaanta mm-hmm. dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa fanaanka lafoole heestii ahayd caashaqa ha guulguulin qabuul guuli gogoshiisa taxalooy wanaageena hakudumin garaadkaaga gahashada haweydaynin haw guuxin heshiisa dacalooy wanaageena hakudumin garaadkaaga garashada haweydayn haw guuxin nacabkaaga qurbadkiyo dhalaankeena habanaynin garabkooda gudintaada faynayso ha ku goynin midigtaada gibisha iyo awrkeeda laba geesaa kala gaynin hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii beridiyo waxiiga rabbi hayna garabsiiyo aaadiyo go'aankii taaladiyo afaynayso ha ku goynin midigtaada hibisha iyo awrkeeda laba geesa kala gaynin hadalka iyo go'aankii taaladiyo gudoon go'aanti taalad noqoshada abbaarbaarin ha u fiirsan godobteeda guurka iyo sharaabtiisa nabiyin jacaylkeena intaxaaja gurigeenna gudi odaya loo saaray haddii laysku wadaageeyo boqoliyo lagay gaadhay ninkaanay gabadhiisu koldarola ka ilaalin khayrkiisa garab jooga weligii ma gaadhayo hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii beridiyo wixiigaa rabbi hayna garansiiyo aamki waagiisu qoldaaloola ka ilaalin ka ilaalin qayrkiisa garab jooga garab jooga weligii magaarayo magaarayo hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi ayna garansi كرم

naftiyo oh, wixiiga rabbi hayna garansi qofka ruux intuu gaysto garowshiya laga waayey halka kibirku gaarsiiyo umardida ha loo joogo hadalkiiyo go'aankii taaladiyo guddoonkii berritiyo wixiiga rabbi hayna garansiiyo iyo go'aankii taaladiyo gudoonkii beerkitiyo wixiiga rabbi hayna garasiiyo alla ilaah la foole maxaa ka mid ahaa eryada heysta ha guulguulan caashaqa haye ha u diidan googashiisa alla ilaah mhm. gacaloy wanaageenna mhm. ha ku dumin garaadkaaga ayuu leeyahay waayahay barnaamijka galab wanaagsan ayay dhextaal u ahayd weli fariinkama qodna fariimihii saaxiibadu ay noo soo direen mhm. ayaan akhrin doonaa haye istaree bal dhankaaga enbotan oo sheekada hadda gacanteeda ku jirta waxay ku bilaabanaysaa sidatan tan waadan salaamay bahda radio kulmiye sheekada waxay leedahay nin sarqaansan ayaa waxa arkay meel lagu xuunsan yahay wuxuu yiri maxaa meesha ka dhacay waxaa loogu jawaabay nin ayaa xabad madax kaga dhacday waana dhintay intuu hindhaa isku qabtay ayuu wuxuu yiri ninkii hmm. nasiib ayuu leeyahay hadii ayna wadnaha hadii aan haddii ay wadnaha ugu dhicin xabadda <laughs> oh, <laughs> wuuba dhintee <laughs> waa baxsan yahay isgadhan waa baxsan yahay xaalada lama malaa wuxuu isdhahay wax yar baa gaari ninka <laughs> <laughs> waa dadka cabtooyda sheekooyinkooda la yaab kaa quslinayaakaalimaha suganta kusoo nasanaynaa waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqay maxamed b k oo la yidhahda saynab saa dambiyo beri saa kuuba wayima sidaan ugu sabaaye nafta uguusa sabaya sannadku ii dhammaada

se samirka taagwa taagwa sandullaam ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandullaam ku yeela raacsado adaa saacayla joogaba usaadaaliya adeegsado adaa saacayla joogaba usadaaliyaaye masug damirka taagwa taagwa sandullaa ku yeela mise samirka taagwa taagwa sandullaan ku yeela masug ba

shabigiyo sulimada wadnaha gala halbowley ku sarategay haddii uu ku sayrsho intuu siiyey waabay alla haddii uu ku sayrsho tuusiyey waabay jacaylkii kaa sudhay sidayaasha dhiigiyo turimada wadnaha gala halbowli ku sara tegay masugbaha

bisee samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela bisee samirka taagwa taagwa sandulaan ku yeela masubaa

nafti haddana inaad sasabta aad rabto maalintii waxay kula noqonaysaa maxaa tiradaa asbuuc asbuuci wuxuu kula noqonayaa sanad biigkii hadda wuxuu leeyahay markaan saa dambe iyo biri sidaan ugu sasabaya nafta haa haa saakuunay imaansaa ulahaa yaa sanadku ugu dhammaadaa haddee moogtahay waxaa la sugayo niyadda lagu hayiska samir dheh ilaa labaatan sano <laughs> horta jacayl inoo jira ma aaminsan tahay maxaa la yihahdaa isar ma jira amse ma jiro waa aaminsanaha jacayl inuu jiro soomaaligii ugu horreeyey oo jacayl u dhintaad maqashay u ahaa dariskiin mu ahaa qof dariskiina ah hadduu jira caadi <laughs> waa noo sheegaa ani waxaa maqlay mhm. cilmi boodheri mhm laakiin mise nin soomaali waa qadar bisa qofka ah. maarkino sababtiis ilaahay ka dhiga way noqon kartaa mm. inuusan ka dhigana way noqon kartaa laakiin in isbitaal loo galo loo tabcaana heer dhimasho loo gaaro waa aaminsan eh, eh, taarikhda boodheer way qoran tahay waa lala yaqaanaa mhm. haddee qaybihi dhex barnaamijka ayaan isla sii maraynaa waa tahay bootaan iyo dirro markana waxaynu ku soo nasanaynaa kaalimaha suugaanta dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa heestii baraarug ay ku wada luuqeeyaan nimco iyo fu-aad wacan

baraarugta hurda kama bogte aney jacayl beriguu i helay madigaran bartuu ka bilaabmaye aney jacayl beriguu i helay madigaran bartuu ka bilaabmaye barbaaraye bulshigiisu yaal barbaaraye bulshigiisu yaal cishqi waa baloo birimabaa kartee inagoo balwada batarkiyo cayaa baloo birimaba kartee innagoo balwada basarkiyo cayaar basarkiyo cayaar la bardoodankii la bardoodankii bilicii dhan tahay basarkiyo cayaar la bardoodankii la bardoodankii bilicii dhan tahaa

bidhaansate ku bari kalgacal ku baqdayo ku bidhaansate ku bidhaansate ku bari kalgacal wadakama bogte bartama habeena ma baraarugta jooge ma baraarugta awrdadka maa bogte markamaa habe ma baraarugta awrdadka maa bogte dadkama mashaalka qaar sheekayo baayaha ku nool baxadiyo dhacdaba baashaalka qaar sheekayo baayaha ku nool yaa durdaa geedigeedigu beertay yaa durdaa geedigeedigu beertay waa hortuubu qadaxiisuu biishlamay amba kama bogsane ma wax kaaba goortuubu qadaxiisuu biishlamay amba kama bogsane ma wax kaaba ma wax kaaba amba kama bogsane amba kama bogsane siduu kaaga baa siduu kaaga baa amba kama bogsane damba kama bogsanaysidu kaaga baa waan kuu bogeey beher kacdii maysula baxnaa waan kuu bogeey beher kacdii maysula baxnaa beer kacdii maysula baxnaa waan kuu bogeey beer kacdii maysula baxnaa waan kuu isula baxnaa kuu bogey beer kacdiima isula baxnaa beer kacdiima isula baxnaa waan kuu bogey beer kacdiima isula baxnaa waan kuu bogey beer kacdiima isula baxnaa alayleh halkaasoo naga nimaano dhimacyaasiin iyo faadaysti ay kuwada wada luuqaynayeen ee baraaruga caashaqka barnaamij gal wanaagsan ayay qayb ka ahayd qaybihii dambe ayaan isla soo gaarinay hadda sheekooyinkii saaxiibada ay noo soo direen kama qodna sheekada ugu dambeysa dhankeyga ayaan soo qabanayaa diri reyster sheekadan waxaa lagu bilaabay sheeko qosol badan waxaa soo diray dhegeysta layirahdo maxamed cabdi wuxuu leeyahay waxaan joogaa degmada dayniile waa salaamaya daadiyaasha barnaamij kala wanaagsan sax sidoo kale annagana waan kaa qaadanay waxuu ku bilaabay maalin maalmaha kamid ah ayaa nin bidaarle waxauu soo galay tamajare wuxuu weydiiyey ninkii tamajaraha ahaa waa imisa lacagta waxauu ku jawaabay labaatan kun oo shilin soomaali ah ayaa tinta lagu jaraya ninkii bidaarta lahaa markii tintii loo jaray oo lacagtii laga sugayey inuu bixiyo ayuu waxa uu bixiyey toban kun oo keliya waxaa dhex martay sheekadan timajarihii ayaa wuxuu soo dhammaystira lacagta ninkii timaha loo jaray ayaa wuxuu isna yidhi saaxiib tinta kalabartinta kalabar ayaad ii jartay inta kalena way ii xirnayd geesaha oo keliya ayaad ii jartay marka waa inaad lacagta kalabar ku siiyaa dad meeshay joogay ayaa la hordhigay oo waxaa lagu dhahay timajarihii lacagta kala bar qaado kartii dadkii waa ay gooyeen oo sidaas lagu dhameeyey timajarihii inuu lacagta kalabar qaato maalinkii dambe ayaa ninkii daarta lah waxa uu u yimaaday ama usoo laabtay ninkii timajaraha ahaa si wejiga loogu dhaqo wuxuu weydiiyay waa imisa waxauuna ku yidhi waa toban kun oo shilin soomaali ah keliya ayaa lagu dhaqayaa wejiga markii loo dhaqay ayaa waxaa isaga iyo timajarihii dhexmaray marka sheeko kale timajarihii ayaa wuxuu ku yidhi ninba waa maalintiisi saaxiib anna maanta waxaan rabaa laba jibaar lacagta wejiga lagugu dhaqo <laughs> waxaa isleeda u ka qaadi rabaamaadaama <laughs> <laughs> markii hore la gaaday ninkii bidaarta lahaa wuxuu dhahay see camal animaa idhace mhm. timajarihii wuxuu ku yidhi wejiga caadiga ah wuxuu ku egyahay salaaxyada laakiin adiga ilaa dhakada ku dhaqay <laughs> wjigamarka waa laba weji ayaan sidaas kugu dhaqay laba jibaar ina dhiibtaa lacagtii waxaa loo kor dhigtay markaas gartii loo dhiibay dadkii maalinkii hore garta gooyey eh, lacag haaf qaato waxaa lagu dhahay marka ninkii bidaarta lahaa saaxib lacagta laba jibaarkeed iska bixi labada nin yaa gardarar kula tahay ileen maadaama ninkaasna maalinkii hore timajaraha tinta markii loo jaray uu yiri ani lahaa haafa ii jartay lacagta haafaa leedahay mhm. isna maalinka wejiga dhaqayo uu yiri ani weji bes kuma dhaqinin ilaa dhakada kuu dhaqay <laughs> ani waxaa ila qaldana isle marka dambe timajaraha timajaraha eh, sababtoo ah maadaama markii hore mhm. lacagta oo qiimaha uu timaha ku jir uu mhm. kadib way isku qabsadeen maalinka kale asi waxaa ri marka lacagta rasmiga oo wejiga ku dhaqo inuu u sheego mhm. si ay u heshiiyaan laakiin asina kaarti kaleoo la ciyaaray kanba maalinkii hore waa loo sheegay lacagta rasmiga ah timaha lagu jaro wuu diiday ee markii loo jaro waa booday marka ee eh, ninka kale laakiin wuxuu is dhaano halahala lagu jare eh, mm-hmm. ee toban kale iska siitay magaxa madaxa tin badan ku yaalay <laughs> waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibada barnaamij kala wanaagsan waan u mahad meel walba ay joogaan iyo si walba barnaamijka kala wanaagsan u dhagaysanayeen waan u mahad fariimaha inoo soo diray halkan aan ka akhrinay waan uga cudur daaraynaa saaxiibadii aan ka gaari weynay fariimahooda inaan akhrino maadaama waqhtiga barnaamijka inaga dhacay haddee barnaamijka gabagabada alaaba saaxiibada waxaan oga tagnaa kaalimaha suugaaneed hadda himaanadii deenaysa mase adiga soo qabanaya anigaa soo qabanaya bootan aad oo mahadsan tahay guntii iyo gebagabada barnaamijka dhegaystayaasha waxaan u soo qabanayaa mid ka mid a ah heesa ay ku wada luuqeeyaan faarax murtiile iyo xamdeyara heestii aheed dadabgal allailah gudaanaysis ayaa u dambeysay saaxiibayaal barnaamijka kala wanaagsan waa dirir easter iyo anigoo oo isku duubanoo idile leh tanii barnaamijkan kiisa kale nabadgelyo será? hesho ehelkiina soo tuba boqol dayeer cadoo ogooga subaxyaa dareersho boqol dayeer cadoo ogooga subaxyaa dareersho ehelkiina soo tuba Thank you. habeenkii wayboy ku daawa habeenkii